alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa amaa bacd waxaan soo gaarnay halkuu yihi faslun fii sujuudi tilaawati washukr fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay sujuudu tilaawa waa sujuudaha qur-aanka ku jira ee marka la marayo la sujuudo sujuudu shukrina waa sujuudaha marka ilaahay nicmo ku siiyo ama niqmo iyo musiibo kaa qaado shukran lilaahi loo sujuudo wey sujuudina qur-aanka keliyay ku xiran tahay sujuudina waxay la xidhiirtaa in nicmo iyo khayr kuusoo siyaado ama musiibo iyo imtixaan lagaa qaado oo iyadoo qur-aanka kuma xirna labadaa noocee sujuudaha axkaamtoodii gaar ahaan wixii salaada la xidhiira ayuu mualifku halkan kaga hadlay raximah llahu tacaala wuxuu yihi sujuudu tilaawati sujuudda qur-aanka marka la aqriyo la sujuudaaye sunnatun lilqaari'i qofka aqrinaya sunnay u tahay waalmustamici qofka dhagaysanaya iyo wasaamici qofka maqra dadku waa saddex qof waa kan aqrinaya qofna waa qof ku talagalay oo si rasmiya ah u dhagaysanaya qofna waa saamico isagu maba dhegaysanaynin laakiin meeshuu marayay ama meeluhuu joogay dhegtiisay kusoo dhacday marka qof dhegaysanayay iyo qofay dhegtiisa kusoo dhacday baa kala labaa saddexdaba inay sujuudu tilaawaha sujuudaan sunno weeye ilaahina subxana wa tacaala qur-aanka inta badan uu ku amraa in la sujuudo mawaadicu sujuudka aynu arki doonno inay dhowr iyo toban yihiin qofka qaarigaa ah isagaaba akriyey labadan qof ee kale sujuuddoodu waxay u baahan tahay in qofkii akriyey uu sujuuday u baahan tahay iyagu iskama sujuudi karaan haddii qofkii akriyey aanu sujuudin salaada gudaheeda iyo banaankeeda labadaba sababta waxay yidhaahdeen sababta loo sujuudaya ninkan qaariga ah ee wax akriyay baad adigu tabac u tahay hadduu imaam yahay isagoon sujuudin tilaawadii aduu iskama sujuudi kartid isaga quraan sujuudi sujuudda waa maray waana ka socday aniga waan sujuudi ma dhihi kartid sidoo kale banaankana waa lamid inta nusuusta soo aroortay inay dadku sujuudeen qiraa'o ay maqleen darteed oo nabigaa sala allahu alay wasalam dhammaanteed nabigu aqrinayay baa sujuuday weli maanan arag riwaayaadka wax sheegaya nabiga akriyey isagoon sujuudin ayay dadkii sujuudeen weli ma arag waxaa labeeya waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi zayd bni haabit radia allahu canhu wa ardaah inuu yihi nabigoo ila jooga sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaan suuratu najmi akriyey ana ma sujuudin nabiguna ma sujuudin halkaa waxaa laga gartay waajib inayna ahayn zayd waa ka tegey nabiguna ma sujuudin mana amrin nabigu alay sla ala amaa sujuudin ma dhihin halkaa waxaa laga gartay marka koobaad sujuudu tilaawa inay sunno u tahay lilqaari'i waalmustamici waxaa labaadoo laga gartay marka la isweydiiyey culimmadu isweydiiyeen nabigu sujuudii waa maqlay suuratu najmi ee muxuu sujuudi waayey waxaa la yidhi qaarigii baan sujuudin maadaamuna qaari uu sujuudinna dee imaamkii ma sujuudin oo ma'muum iskama sujuudi karo waxay ku xoogeeyeen laba arrimood mid waxa weye xadiis mursalo cataa ibni yasa ayaa yasaar laga wariyey wuxuu leeyay nabiga agtiisa alayh salaatu wasalaam nin baa qur-aan ku akriyey aayad sujuud buu soo maray waa sujuuday nabiguna waa la sujuuday haddana nin kale agtiisa ku akriyey qur-aan aayad sujuud buu soo maray ninkii ma sujuudin nebiguna ma sujuudin ninkii baa yidhi hebel markuu akriyay waad u sujuudaye anig markaan akriyay maxaa dembi hongala igu sujuudi weyde markaasu wuxuu yihi bay leeyihiin kunta imaamana falaw sajadta sajadna adaa imaam noo ahaayo noo akrinaye haddaan sujuuda dee waanu sujuudi lahayn ninkii kaleba wuu sujuuday adigaa sujuudi waaye atarkaasoo imaamu shaafici iyo bayhaqiya ay warinayaan ba waxay leeyihiin macnihii buu adkaynayaa mursa dacfi ku jira haba noqdee wax mucaarada oo ka hor imanayana ma jira mursal ahaannaba waa saxay waxaa kaloo leeyihin waxaa ka sugan ibn mascuud radia allahu canhu wa agtiisaa qur-aan lagu akriyey waxaana akriyay nin la dhihi jiray sulaymaan ibni xandala oo taabiciintii ahaa qur-aankii ninkii waxoogay markuu akriyey buu sujuuddii soo maray ibn mascuud ninkii buu fiiriyey marka ninkii oo iska fadhi u arkay qur-aankii sujuudana akriyey markaasuu wuxuu yihi anta imaamuna fasjud nasjud macaka adaa imaamnao sujuud buu yidhi anu kula sujuudna marka waxay leeyihiin saxaabada agtooda arrin mutaqarir oo laiska wada garanayayba ahayd intaa marka laysku soo uruuriyo mustamica iyo saamicu waxay tabac iyo raacayaan oy u daba fadhiyaan ninka qaarigii akrinaya hadduu sujuudana way la sujuudayaan haddaanu sujuudinna keligood inay sujuudaan mashruucu ma aha salaaduna kaba sii daranba imaamkuun sujuudin anigaa iska sujuudaya laguma ogola way noo iman doontaa salaadaaba kaa jabi halkaa waxaa ku ahan kaga baxday laba mas'alo masalada koowaad sujuudu tilaawo sunna weeyo zayd ibni saabit baa aqriya nabiguna waa fadhiyey midkoodna ma sujuudin waajib hadday tahay wuu fari lahaa talabaadna mustamica iyo saamicu qofka dhagaysanaya hadduu qaarigu sujuuday sujuudaan fi salaati wa gayriha labadaba halka labada masale aynu kaga baxnay wayasjud lmusalli qofka tukanaya waa sujuudayaa tilaawadaynu ku jirnaaye almunfaridu oo keligiya iyo walimaamu imaamkuba liqiraa'ati nafsihi akriskii isaguu u akriyay ugu sujuudayaa haddaad salaad ku jirtood keligaa tahay oo aayadda sujuudu sahwiga ah, aad sujuudu tilaawada aada akrido inaad sujuuddo waa sunno qiraa'adaadii aada akriday baadna u sujuudday imaamkuna waa sidoo kale ayib fain sajadaan imaam iyo munfaridkii hadday sujuudaan liqiraa'ati gayrihimaa qof kaloo halkaa wax ka akriyayay bay u sujuudeen batalat salaatuhumaa salaadoodii way buraysaa salaadani waa burburtay ka kac wey waayo qofka salaada ku jira qiraa'atu gayrihi inuu raaca lama ogola waa qiraa'atu nafsihi mar hadduu imaam ama qof keligii tukanaya yahay maxaa laga reebayaa maamuunkii qiraa'atu gayrihi oo imaamku ku xirnaan doonaa waana xukunka soo socda saas darteed ba waxaynu leenahay labadan qofe imaamka iyo munfaridkii salaada markay ku jiraan qiraa'ada salaada ay ku aqriyeen keliyay u sujuudi karaan qiraa'o ka baxsan salaada hadday u sujuudaan waxay la yimaadeen ziyaada aan salaadii ka mid ahayn rukni iyo ficil haddii ula ka salaada loogu darana waxaynu soo marnay salaadaasi way burtaa halkii markaad u celiso waxaan salaadiina ka mid ahayn asbaabteediina aan ku jirin oo ziyaado rukni iyo ficilaa kas loogu daray soo batalat maadan soo marin mufsidaat salaa radkii bay u noqotay fain sajada liqira'ati gayrihima batalat salaatuhumaa salaadoodii way buraysaa ma'muumkiina ka waran wayasjud lma'muumu wuu sujuudaa liqira'ati imaamihi imaamka qiraanku akriyay macahu imaamka la jirankiisuuna sujuudaa iyo keligii ma sujuudi karo halkan laba mas marka la helo yaa ma'muumku sujuudu tilaawa la iman karaa kow qiraa'adu waa qiraa'atu imaamihi inay tahay maxaa meesha ka baxay imaam baad daba taagan tahay isagu sujuudu tilaawa ma akriin adigaa faatixadii kadib baa waxaad ka akriday salaad sirriyay ahayde iqra' bismi rabbika aladii khalaq baad akriday sujuuddii baad gaartay waxaad tiri imaamku qiraada waa dheeraynayaa qad intaa sujuudda ka soo siiso soo noqo ma dhihi kartaa maya waayo liqira'ati imaamihi maaha qira'ati nafsihi maamuum uma sujuudi karo cid aan imaam u banaanka joogtana ka waran markaas waa min baabi owla inaan la ogolaaninba siikiiba salaad isagoo ku jira keligii haddii loo diiday nin banaankaa iska jooga akriskiisa lama ogola horta qiraa'adu qira'atu imaamihi waa inay tahay laba imaamka laftiisu waa inuu sujuudaa macahu maca alimaami uu sujuudi karaa wey hadduu imaamkii qiraa'o sujuud akriyo qira'adiisana iska sii wato maamulku qira'ati imaamihi ma u sujuudi karaa duna imaami maya lanna sujuudaada liqira'ati imaami aada u sujuuday mutaabaca iyo tabc bay ahayd inamaa jucila alimaamu liyutama bihi bay ahayd imaamkii ficilkaad kaga dayanaysay ma haysid keligaa baa wax ka duwan sameeyey falow sajada marka hadduu sujuudo liqira'ati nafsihi mamuumkii isagaa sujuud akriyo markaasuu la dhacay aw gayri imaamihi ama cid banaankaa joogto ama tukanaysoon imaam ahayn qira'adood buu sujuuday aw duunahu aw liqira'ati alimaami duunahu imaamka akriskiisu u sujuuday laakiin imaam ma sujuudin keligaabaa sujuuday aw takhallafa canhu amamuba ka harayba imaamkiibaa tilaawo akriyoo sujuuday waxaad tihaani qira'adiisi sujuudi saxiigama gelina taagnidan kusii sugaa baa tihi baalat salaadaadi inta waa buraysaa haddii aada kaba hartay ama aada keligaa sujuudday inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi baa lagaa waayey haddaadad qiraa'atu nafsika ama qof kale qiraa'adii u sujuudayna imaamkii mutaabacadiisii baad ficil ahaan u khilaaftay intan isku soo ururiyo xaaladahan afarta ah waxay ka hor yimaadeen xadiidkii ah inamaa jucila imaamu liyutama bihi imaamku waxaa imaam looga dhigtay isaga in laga dambeeyo oo lagu daydo oo la raaco nin imaamkii oo sujuuday taagni iskaga haray oo yidhi ani kuma raacayay taagnidan kugu sugayaa xadiidkii ma fulin nin imaamkii oo taagan yihi iska taagnow anu qiraa'adaydii iyo qiraaa gayrika ama qiraa'adadii oon sujuudin baan soo sujuudiya taagnidii igu susug yihina timaamkii inamaa jucila imaamu xadiidkii kuma camal falin muqtadaa hada alxadiidi ood ficil ku khilaaftay baa baطalat salaatuka ah iyadana masaa'ilka dhowrka halka kaga bax wahuwa sujuudu tilaawihi arbaca casharata sajdatan afar iyo toban sujuudood weeye qur-aanka afar iyo toban meelood baa la sujuudaa minhaa waxaa kamida hintaani labo oo fi lxaji ku jirta suurat اlxaj labadaa xaj ku jirta wuxuu gaar ugu sii magacaabayaa fuqahada qaar baa diidan oo leh suuratulxaj midda koobaad unbaa sujuuda ta labaad sujuud ma laha qur-aanka marka la dabagala bui sujuudu tilaawa tilaawadana waa tilaawat qur'aani kor hadaa ka soo bilowdo awaakirta suurat lacraaf baa sujuuda ka bilaabi haddana suurat racdi baa kugu xigi haddana suurat naxri baa kugu xigi suurat israa baa sujuudi maryam baa sujuudi markaasoo shan maaha laba xaj aada sujuudi xaj markaad soo dhaafto soo namal uguma furqaan uguma horeyso furqaan baa u horeysa namal baa ku xig aliflaamin tanziil sajda sujuudi saad ma ku daraa maya saad gaar idi sida gaar baan uga hadli doonaaye shaarigeedu waa gaare saad ka reeb saad markaad ka reebto suurat najmi soo fusilat uma najm uma ida samaa nshaqat uma iqra' bismi rabbika aladii khalaq afar iyo tobankaa meelood baa sujuudu tilaawa la yidhaahdaa intaa sujuudu tilaawa cumuuman waa asexeen keliya waxaa la ysku haystaa sujuuda labaad ee suurat lxaji ma asaxay xadiidkeedu mise ma asixin xadiidkeeda mutaahiriinta iyo mucaasiriintuna aada bay kugu aragti duwan yihiin qaarkoodna aad bay ugu xeel dheeraadeen inay daciifiyaan sida sheekh naasir iyo raxmatullahi aley ragga lamidka qaarkoodna aad bay ugu fogaadeen inay tasxiixiyaan sida ninka lae maxamed ibn isa tarhuri kitaabkiisa mawsuucatu saxiixi fadaa'il اqur'aani labada mujalada isaga suuraddaa markuu marayo aad buu ugu fogaanaya wuu asaxay cidda ma asixin lena meel buu la aadayaa laakiin iska masala ijtihaadiya tadciifka iyo tasxiixe aana isugu dhibin walaysa minhaa kamid maaha sajdau saad akara raakican wa anaab sujuuddaa saad ku jirtaaye sujuudu tilaawa maaha bal hiya sajdau shukrin sujuud shukri iyo nicmo ilaahay loo abaalgudayo loo sujuuday weeye tufcalu waxaana la sameeyaa khaarija salaati salaada banaankeeda waa la sujuudaa wayubطilu tacamuduha kas in loo sujuudana way burisaa asalaata salaada salaada dhexdeeda hadda adoo xasuusan oo garanaya kas u sujuudana salaadaaba kaa jabiba horta sujuudu tilaawa maaha waxa uu leeyahay axaadiistii ku soo aroortay ibnu cabaas iyo kayrki iyo abu saciid iyo baa tilmaantay inayna sujuuda suuratu tawba insaad sujuudaha kale ayna lamid ahayn waxayna yidhaahdeen xadiidka ibn cabaas buu ahaa saad laysat min cazaaimi sujuudi sujuudaha la adadkeeyey maaha faida qur-aanka ifta marka markaad soo marto fasjuduu iyo wasiga muminiinta lagu ammaanayo inay ilaahay u sujuudaan walilaahi yasjudu wey tan laakiin nabi baa laga sheekeeyey daawuud waxoogay qalad ka dhacay baa lasoo sheegay kadib buu ogaaday tawbatan lilaahi buu u sujuuday fakara raakican wa anaa badhay qiso nabi baa sujuuday walidaalika xadiidka riwaayada imaamu nasaa-i warinayaa waxay leedahay inamaa hiya tawbatu nabiyin haddaan rabnana marka waa sujuudaynaa haddaan rabnana waa iska daynaynaa riwaayada qaarkoodna waxay leeyihiin sajadahaa daawudu tawbatan wa naxnu nasjuduhaa shukran riwaya imaamu nasaa warinayaan nabigu alayh sala saciid ba wuxuu ka wariyey sida abu daud fi sunaniga ku warinaya sanad saxiixa uu saciid khudri baa nabigaa maalin mimbarka isagoo saaran buu suura tusaad akriyay sujuuddii markuu soo gaaray intuu soo degay ayuu sujuuday maalin labaad buu haddana akriyey markaas de maalinkii baa la ogaa inuu sujuuday soo maaha markuu soo gaaray sujuud baa laisu wada diyaariyey markaasu wuxuu yihi inamaa hiya tawbatu nabiyin nabi tawbadii weeye wuli meeshan waxa yaalla walaakinii ra'aytukum tashazantum inaad isli sujuudi sujuud isu diyaariseen baan arkaa buyi markaasuu soo degayo waa sujuuday tawba nebi weeye hadalkaa macnihiisa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa weeye inaan sujuuda ma rabin sujuuddeeduna saa uma adka laakiin mar haddaad diyaar garowdeen waa iska sujuudi uu soo degay waa sujuuday haddaba sujuudu suuratu tisaad kuwa kale lamid maaha waa sujuudu shukri halkaana waxaa laga qaatay in shukran lilaahi tacaala loo sujuudayo waana inoo iman doontaa marka sujuudu shukriga la sujuudayaay marka ilaahay nicmo ku siiyo ama niqmo iyo musiibo kaa qaada inay tahay adiladeeda halkaas lagu tegi doonaa masalada uu leeyahay wayubطilu tacamuduha salaata wuxuu leeyahay salaada ka sadaad u sujuudo adoo og inaan la sujuudin iyo inay salaada jebinayso way kaa buraysaa masalada waa masala khilaafiya suuratu saad haddii lasoo maro salaada dhexdeedana lagu akriya wakara raakican wa anaab ma la sujuudayaa mise la sujuudi maayo fuqahada shaaficiyada maahane xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu waa la sujuudi bay leeyihin suuradaas umelamita nabigu waa sujuuday sal lay slam halkaa su-aal baa timid marka haddaan xanafiya ku daba tukado ama maalikiyiya ku daba tukado oo imaamkii saa suuratu sad intuu akriyo uu sujuudo maxaan samaynani shaaficiyadu waxay dhaheen taagnidaad ku sugid waayo waa ficil camdin haddaad u simaysa mubila laakiin isaga isagaa caqiidadiisa qaba laba khiyaar baa kuu furan horta shaaficiy waxay dhaheen raacitaan warkii ma jiro ko laba khiyaar baa kuu furan inaad iska sugto markuu soo toosana halkaagii kala wadato inaad talaadaba ka goosato ood keligaa iska madax banaanaad labadaa khiyaar baa kuu furan bay yidhahdeen hal masale haddaba halkaa markaad maraysa ufiirso masaladaana siyaabo badan bay kugu soo marmari doontaa ninkani waa ma'muum isagu wuxuu rumaysan yahay hadduu sujuudo salaaddu inay ka jabi imaamkii sujuudayna wuu kusii xidhnaanayaa wuu ku xidhnaan karaa imaam buu ka dhigan karaa halkaa waxaa ka muuqata ani way iga jabisaa adigase kaama jabiso sooma adigoo sameeyey ban haddana salaada kugu sii xihan qaybta dabataagnidaan kugu sugi karaa kadibna adaa imaamiya oo nimina salaadiisu asixin oo bail tahay maa imaam ku noqon karta meesha waa maya laba mas'alo baa haddaba la kala qaadaa kawnuhaa agtaada ay jebinaysana waa mas'alo dadkan kale inay agtooda jebinaysana masalo kala wey haddaba qaacida ay culimmadu isku qabteen baa jirta munaasabadun bay igula soo gashay ee baabkeedu baabu salaati ljamaacati walimaami walma'muumi bay ahayd laakiin hadhow dib aan ka faahfaahiye hadda waaba ku taraaraxaye aan iska tilmaamo qaacidada la isku qabtay waxaa weeye ma'muumka iyo imaamka isku xiranaya waxyaabaha salaada jibiya wax badan bay ku kala aragti duwanaan karaan waxaa la leeyahay dumar haddii la taabto waysada ma jebiysaa waa lagu kala aragti duwan yahay man masa dakarahu falyatawada waa lagu kala aragtid weye haddii adigu aad qabto haweenka taabashadooda way jebisaa ana aan qabo ma jebiso oo anigu aan masaajidka imaamka ahay oo intaaban dembi kastaba ha noqotee gacan haween taabto haddana allahu akbar salaada dadkaan geliyo adiga horta waxaad qabtaa waydaana wayse qabin sooma maxaa kuu furan waxaad soo la ku daba tukatay nin xanafi oo masa dakarahu ah adigana dakarka farjiga haddii la taabta wayse way jebisaan oo qabtaa isna ma jebisuu qabaa masaajidkii baad ugu timidoo waad og inuu taabto waad ku murateenba way jebisaa ma jebis way jebisaa ha gacanta hoosta gashado waan taabtay ku yii salaadiida isagaa imaamo allahu akbar ama jumcadiiba dadka tukinay jumcadiiba ka hadhi isagoo la tukan maxaa la sameeya waa masalo furuuc badan oo mushkila wey halkaas su-aal baan keenaynaa marka su-aashaas say looga jawaabo bay madaahibtu noqonaysaa waxaan leenahay labada qof ay isku xiranayaan jamaacadooduna waxay ku asaxdaa sida imaamku qabo mise sida maamuumku qabay ku asaxdaa haddaan dhahna sidii imaamku qabaa la tixgelinayaa de jamaacadii waynu ansaxayna wad haddaan idhahna sida maamuumku qabana de nin baatil ku jira kuma daba karo hal اcibrau bاctiqaadi اimaami am bاctiqaadi اmamuumi maslada halkaasa la yihahdaa faafaahinteeda dib baan udhigaynaa laakiin masaladan shaaficiyadu laba qadiyadood bay jamciyeen ko waxaad raajix u aragto oo aada caddayso iyo ninkii ku khilaafsanaa wuxuu raajix u arkayey oo tixgelin siiso marka masaa'ilku kuma wada asaxdo aniga wixii sax iila muuqda keliya soconaya ma socoto masaailka masaailka khilaafiga ah ee nusuusta tanziilkeedii iyo tafsiirkeeda la isku khilaafsan yahay looma xukumo culimmadu uma xukumaan keliya dhinaca adigu aada raajixa iyo xaqa iyo saxda iyo sawaab ku aragta keliya maaha waxaan leenahay waa caddaynaynaa laakiin axkaamtii haddii la isku raacsan yahay ka dhalan lahayd markaan isku khilaafsannahay ka dhalan mayso innaga zinada inay xaaraan tahay waa isku raacsanay sooma ninkii nagaan meher iyo xabo uusan ku samaynin way ii banaan tahay intuu yihaahda ilma ka dhala horta xaggu zinaaso ku ogi mayno ilmuhuna muxuu yahay ilmuhu wa wacal wey ama garac wey midaa tiraahda waa laba xukun isagiina wax kale haddii lanigu cudur daarin waa gaal sooma waayo meher la-aan buu naa guursaday wuu qudbasiray ama wuu meerxaday bilaa weli buu guursaday waxaan leenahay axaadiis baa ku cadlaa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaaxa waxba kama jiraan dhahayna okay ilmuu dhalay isagiina waa ka maxkamad baan keennay xaddu zinaa iyo ma laga oogi maya ilmahan ma baa maya si aan isku raacsaneen ilmihiina wacal buu noqday isna qoortaa laga garaacay hadduu muxsin ahaana radwi baa lala aaday tan laakiin inaga axaadiistii way caddahay sax laakiin masaladu tanziilka axaadiista la ysku hayaa culumaa qabta inayna dhib lahayn oo asaxayo waa laga xoog badan yaho daliilkaa dhinac ka maray laakiin sidaa ninkii ku guursaday culimadu saas darteed nikaaxa bail iyo fasid sababtay u kala qaadaan wey ilmahana abtirkiisa waa loogu abtirin isna xad laga ogi maayo haddii xooga dhowr xawl lagu dhufto oo la yar tacziiro waa baab walaa nikaaxa cusboonaysiy horta kala tago baadihi kala baxa meher cusubna sameeya ilmuhu aabbiha lagu abtiriyo xad laga oofinna ma jirto sababta waa khilaafka asalkiisa marna waxaynu muraacayn daliilkii raajixa nikaaxan kala taga cusboonaysiyeenu leena marna waxaynu tixgelin khilaafkii culimmada aan tixgelinaynayo kaa haddaan xad ka oogno dee kii u baneeye sheeka xalaaleeyeyna xaaraan buu xalaaleeyay aynu ninka xaaraan xalaaleeya waxaa lagu yihi almujtamaci alayhi xaaraanta lagu ijmacsan yahay xaaraanta mukhtalif fiihiga maaha haddaad ninkan xaddu zinaa uu sameeye ka ogto kii u baneeye fuqahada ahaa ee qabayna yuusan samayn be kaana laftiisu in in madaxa la sar u baahan yahay marka masaa'ilku marar badan waxaan masala u baraarujinayaa masaa'ilka qabashka badan ka jira way hadda mas'alada tanziilka nusuusta la isku hayo xukun baa la sheegaa laakiin asarka acyaanta waciidku inuu ka taratubaayo ma sahlana ninkii faahfaahinteeda raba sheekh islaam ibnu taymiya rafcu lmalaami can laimati laclaam uu masaa'ilka aad uga hadlay ninka aalibulcilmiga kitaabka inuusan aqriyin neceb wey waana khalal fiqhi iyo alab eh, alab alaba wey inaadan akriyin kitaabkaas aclaamta madaahibtooda akhrisanaysay qaabkaad ula mucaamili lahayd iskhilaafkooda iyo mukhaalafaadkooda inaadan ogeyn ka warhaynin de waxaa wey aniga toorida meeshay u jirta mid caloosha ka geli waayo adabu tacaamud maca ikhtilaafi ahli lcilmi iyo sida cadaarta loogu raadiyo aalib lcilmi uu kama maarmo kitaabkaas waidaa sajada fi salaati hadduu ku sujuudo salaadii baad ku jirtaa sujuudu tilaawaad akriday inaad sujuuddaad rabtaa kabbara allahu akbar buu dhihi lisujuudi markuu sujuudayo iyo warafci markuu kasoo kor noqonaya nadban sunanimo allahu akbartu waajib maaha oo kuwii takbiiraadkii salaaduba rukuucdeeda sujuudda waajib ma tani marka waajib noqon mayso salaadii keligaa baad noqon kartaa mamuna waad imaamna waad noqon kartaa marka haddaad imaam tahay yatakad way sii adkaan sida mutaabacada lagu ogaado oo masaajka oo kale hadda dabaqyadaasaa dad ku tukanayaan allahu akbar haddaadan dhihin oo qiraataad aqriyaysa inaad aamusto dadkii inamaa jucila alimaamu liyutama bihi mutaabacadii suuragal maaha keligaa haddaad tahayna waa sunno inaad takbiirsato saddex baa loo daliishaday munaasabada horena waan kusoo marnay marka koobaad xadiid khaas ah baa ku soo arooray mas'alada oo xadiid ibni cumara cinda abi daawuuda wagayrihi wuxuu leey kaana rasul sal slam yaqra'u calayna alqur'aana faidaa mara bisajdati kabara wasajada fasajadnaa macahu nabigu hadduu sujuud soo maro intuu takbiirsado sujuudaan la sujuudi jirnay lafdiga kabara waa daciif laakiin dacfigiisu aada uma xuma ma foga cabdالlahi بn cmar alcumari oo nin caalim oo zaahid ahaa xifdigiisa dacfi ku yar jiray un baa lagu haystaa bal culamada qaar baaba diiday inuu xadiidkiisu daciif yahayo axmed shaakir raximah الlahu taعaalى fii sharxi sunani tirmidi isagoo aad bu u difaacaya ragga qaarkoodna waxay warma ninkan haybadda iyo diinta iyo cibaadada khushuucda ka muuqataa waa daciif aad leedihiin baa ragna ku doodeen iyo sunada intaa le ka muuqata marka dacfi weyn maaha waa ko laba waxaa lagu kabay xadiis abu daawud wariyo ibn mascuud oo صaxiixa nabig ala sl wuxuu yihi kaana yukabiru fi kuli khafdin warafcin wa qiyaamin wa qucuudin wa abubakrin wa cumaru nabiga iyo abubakr iyo cumarba mar kastoy kor u kacaan iyo hoos iyo rukuuc iyo sujuud kastaba allahu akbar bay dhihi jireen isaag iyo fadhi kastaba tan soo sujuud ma aha soo khafdi iyo rafci maaha soo qiyaam iyo qucuud maaha intiiba way tahay cumuumkaana way soo geli waxaa kalood ku dartaa haddayna cumuum soo gelinba tanaqulaadkii salaada uga qiyaaso laasiyamaa imaam mutaabaco u baahan hadduu yahay halkaasaa iyadana nadban lala galay wayajibu waxaa waajiba an yantasiba inuu istaago qaa'iman xaaluya mid taagan oo dhamaystiran waxaa laga hadlayaa sujuuddii baad soo dhamaysatay laba khiyaar baa kuu furan horta ko inta kaa dhamaysata sujuudu tilaawada istaagiis dhamaystiraa inaad kusoo noqoto wey markaa ama toos u rukuuc oo ragcaddii aday kuu dhamaatay ama qiraaco kale sii wado haddaad sii wadanayso laakiin waxaa laazim ah horta inaad si fiican usoo istaagto haddaan sujuuddii tilaawihii sujuuday kol laba waan joogaaye markaan soo toosayo rukuucda markaan maraya maawa rukuucda daysta lama ogola dhexda rukuucda kusiiha kahor rukuuc ka dhiga lama ogola rukuucda foorarkeedu waa in loo soo qastaa waanan soo marnay saas darteed wayajibu waxaa waajiba an yantasiba inuu toosmo qaa'iman xaal mid taagan si damaystirana usoo istaagto sujuuda ka soo kacdo baa waajiba wayundabu waxaana sunaa an yaqra'a shayan wax inuu akriyo uma yarkac rukuuc inaad waxyar intaad akrido arukuucdaa sunaa laakin laazim maaha markaad dhamaystiranto allahu akbar rukuuca waad geli kartaa taa way ku furantahay taasi waa salaada salaad haddaana ku jirin oon takbiir oon sujuudu tilaawa akriyo maxaa la iga rabaa wa fii gayri salaati salaada wixii aan ahaynna tajibu waxaa waajiba takbiirat lxraami allahu akbar inaad dhahdood xirata waa waajib waa ko markaa sujuuda kadibna wasalaamu assalaamu alaykum assalaamu alaykum inaad dhahdood ka baxdana waa waajib watuntabu waxaana sunno ah takbiirat rukuuci wr sujuudi wاrafci marka ay xirata kadib inaad sujuud allahu akbar sii tidhaahdo allahu akbarna soo tidhahdana sidii bay sunno u tahay latahahudu inaad atiyaadka sunna maaha oo sujuudu tilaawaha keligeed markaad allahu akbar dhahdo sunna waxaa allahu akbar inaad dhahdo sujuudo allahu akbar kasoo toosto ataxiyaad inaad atixiyaadsata sunna maaha assalaamu calaykum tuse waa waajib sujuudu tilaawa ataxiyaad malaa ka dambeeya halkan haddaba intaa keliya ma ahane haddii lagu yihi takbiirat lixraamna waa lagaa rabaa salaamo naqsina waa lagaa rabaa waxaa la siiyey taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha tasliim ahaaradii istiqbaalu qiblihi tahaaratu lmakaani walbadani dhammaan waa lagaa rabaa wey macnaheedu waxaa lagu yihi sidii salaadii axkaamteedii bay qaadan warka marka lagu soo duuduubo ilaa salaad takbiirna leh tasliimna leh tahaaro iyo istiqbaalu qibliyana aan lahayn meesha ma jirto sidii salaadihii sunanka aha weeye laakiin oo sunankii musaafirka aad ahaydee fii gayri qibla aada u sujuudi kartay tanna waa u sujuudi kartaa wey salaadihii sunankaa xunkeeday qaadan masaladan maxaa lagu saleeyey masaladan shaaficiyadu waxa ay cuskadeen waxaa weeye sujuudu laba arrimood baan cuskanaynaa bay yidhaahdeen markii warkooda la soo ururiyo labada arimood ima xoog badna laakin lahaa wajhun fi lcilmi oo cudurdaar yeelan kara inay culimo ku tagaan wejka ay yeelanayaan waxaa weeye waxay yidhahdeen laba arrimood baanu cuskanay midda koobaadi sujuudu waa xubinka iyo rukniga salaada ugu weyn wey acdamu arkaani salaati sujuudu saas darteed wuu mudan yahay keligii inuu qaato wax allaalay waxay qaadan jirtay axkaamu salaad oo dhan waayo waa maqaamkaa rabbiga ugu dhaweyntaa salaada ku jirtay wixii loo baahnaa in loo baahda way habboon tahay halkaa waa ku sareeyeen waxaa kaloo yidhaahdeen waxaa ku soo aroortay salaadoo dhan ba sujuud in lagu magacaabo kii hore ayidaysaay oo salaada dhan baa sujuud lagu magacaabi karaa ninkii rasuulka ilaahay ow as'aluka muraafaqataka fi ljanna jannada rafiiq aan kuugu noqdaan doonayaa nabigu wuxuu hi awaa dalik wax kale i weydiiso markaasu wuxuu hi huwa daaka taa baan kaa rabaa aniga wuxuu yihi faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud ma sujuud keliya ku celceli baa looga jeedi salaad baa looga jeedi salaad baa looga jeeda itifaaqan marka salaadoo dhan baaba sujuud lagu magacaabaa fadalla inay sujuudu axkaamu salaadoo dhan inay qaadan karto bay daliil u tahay yidhahdeen waxay intaa ku ayidaynaa bay yidhaahdeen masaladan waa la isu khilaafay haddaad sidan ula timaado way asixi laakiin haddaad ka tagta inayna asaxaynin baan qabnaa wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafkaba in laga baxo si la isku raacsan yahay loo sameeyo atankaa in la raacana ma xumo way fiican tahay intaa marka la dardaray horta dariiq in lagu yarmarsiiyey ma ekaatay saa darteed culimada wax kariibsan laakiin ha ku degdegin laakin waxaan dhihi karnaa fii maydani nusuusa dawaahirteedu qawlkaa daciif wey in takbiirat ixraam iyo salaam iyo tahaaro la shardiyo waa qowl daciif fi صixaaxi waxaa ku asaxday nabigu inuu aqriyay suurat najmi fii majlisin maka ahaa gaal iyo muslimba la buuxo markaasuu nabigu sujuuday dhammaanna waa la wada sujuuday nabigu xataa gaal iyo muslim ma kala qaadin waxaa labaadoo sugan nabigu majaalis badan ay saxaabadu joogeen intuu akriyay uu sujuuday in la sujuuday weligii ma dhihin wareedha wayse qabteen tahaaro ma qabteenna ma dhihin weligiina nabigu alay slam shuruud gaaroo su xiray haddii ay salaadoo kaleeto tahay oo inta axkaam iyo shuruud loo xirayo mar un buu nabigu bari lahaa alayh salaam saxaabada ama meel un buu ku sheegi lahaa meel lanama hayno marka dawaahibta haddii la eego inayna shardi ahayn baa xoog badan laakiin tanna laysa caliyan an an yakuuna lahu wajhun fi lcilmi ayib wain akara sujuuda haduu dib dhigo alfaslu wixii kala saara ee waktiga udhaxeeyana uu gaaban yahay sajada waa sujuudaya wailaa hadduunan gaabnayn weeye lam yaqdi dib ka qadayn maayo sujuudu tilaawaha haddaad akrido markiiba asalku inaad sujuudo weyn haddaad yar dib dhigto waktigu hadduusan dheeraanna dhib ma laha hadduu dheeraadayna ma sujuudi kartid waa tegay waktigeedii mana la qadeeyo mas'aladanna waa farac kamida furuucda qaacide aan soo marnay markii sunanka iyo nawaafisha laga soo hadlayay mid wakti go-an leh iyo mid aan lahayn baa loo qaybiyey midda aan wakti go-an lahayn ee asbaabta caaridada ah ku timaada sababkoodii hadduu zuulay istisqaha iyo kusuufaynka iyo lama qadaya soo mahayn taxiyadii tanna waa sadawaat alasbaab weeye sababkeedu waa tilaawada hadduu sababkeedii tago qada ma laha wey qaacidadii bay daba socotaa marka qaacidada tacmiimiya waxaad tidhaahdaa waxyaabaha asbaabta caaridada a ah leh sababkoodu hadduu zuulo dib lama qadayo fi lmadhabi wa haadihi min masaa'ilihaa bay ka mid tahay walow karaba hadduu ku celceliyo aayatan aayad fii majlisin aw ragcatin hal ragcad isagoo ku jira ama hal majlis fadhiya walam yasud lilulaa ta ma sujuudin kafathu sajdatun hal sajdaa ku filan kafat sajdatun hal sujuud baa ku filan bimacnaa masaladan waxay hoos gashaa qaacido caama oo fuqahadeenu ay qabaan ajzaada qaarkeed khilaafa ka jiro qaacidada la qabo waxaa weeye waxaa amaashan sujuudda iyo tilaawadu waa sabab iyo wixii ka dhashay asbaabu wujuubka ama istixbaabku hadday dhowr jeer dhacaan adigoon samaynin oon la iman hal mar baa ku wada filan waxaad soo martay sujuudu sahwi sahwi kastu sahwiga sujuudu sahwi ubaahan yahay dhawr jeer hadduu dhaco maxaan soo marnay waayo waxaa la samaynaya waa wada mutamatil isku wada mid wey hal mar sujuudu sahwi aa ku filan sooma inaan soo marin tanna dhawr jeer baan ay sujuud akriday adoo ku celceliyey oon akrin maxaa ka dhalanaya hal sujuudu tilaawaa ku filan masaladu intaa keliya maaha soo lama dhihin ninkii man jaamaca fii nahaari ramadaana wajabat calayhi lkafaara intuusan kafaaradii bixinin maalintii dhowr jeer haddii laysku noqdana kafaaratan waaxida tacadudu sabab intaan la samayn ayib nin baa wax ka dhaartay oo ka dhaartay oo ka dhaartay intuusan kafaaro gudan imise kafaaraha waajibi calى alqaacidati kafaaratan waaxidatan shaygu sababkii waaxidkaa ah hadduu soo noqnoqdo intaan mu'adihiisii aadan gudanin waxa la gudanayana wax jinsi waaxid isku mid u yahay juzi waaxida mid baa ku filan qaacida mutarida fi abwaab kaiira min abwaab fiqi wey aymaan war way kugu tegi kitaabu siyaamna hadda waad ku aragtay halkanna waa ku timid waxay leeyihiin hadday waysadu kaa jabto oo xadas kaa yimaado waysaa kugu waajibi ayb adoo weysaysan buu mid labaad yimid adoo weysaysan buu mid saddexaad yimid mise waysaa lagaa rabaa waaxidin baa lagaa rabaa asabaabta waxay waajibinaysa shay waaxida wey laakiin intaad wey xadas kugu dhacood weysaysan haddana hadduu yimaadana hadduu yimaado maxaa la sameyn bar labaad baad samayn waad weysaysata mar labaad haddana waa yimid raslu janaabadi janaabaa kugu dhacday sababkay dooni halahaad adoon qabaysan baa haddana mid labaad dhacday adoon qabaysan bay mid saddexaad dhacday imisa qabays baa laga rabaa qawaaxidu masaladan min hada albaabi weya marka asbaabta sababka mucayanka ee isku wujuubka faa'iday hadduu soo noq noqdo wixii la samayn lahaana mutamaahil uu yahay qabla alficli wixii dhacay marat waaxida tujzi min dalika wy markaa masaailkaa furuucda isu geygeyso qaacidada meesha looga hadlo halkaasaad ka helaysaan walow karara aayatan bu fi majlisin ku celceliyey aw ragcatin walam ma sujuudin kafatu sajdatun baa kaafinaysaan sujuud laakiin hadduu kii hore sujuuday tadambana waa laga rabaa sunanimadii waa taaganta ayib wayundabu waxaa suna ah liman qara'a fi salaati qofkii ku akriyay wagayrihaa banaankeedaba aayata raxmatin aayad naxariis an yas'ala allaha raxmata inuu weydiisto aw aayata cadaabin buu ku akriyay an yatacawada minhu ilaahay cadaab inuu ka magan galo nabigeena sala allahu alayh alih wasalam mas'aladaa waxay kaga sugan tahay salaatu leilka bay kaga sugan tahay min xadiidkii xudayfana cinda muslim bay kaga sugan tahayo nabigu haddii uu soo maray aayatan fiiha tasbiixun sabaxa waidaa mara bisu'aalin sa'ala وإdا mra بتaعawd تaعawd xadيka xudayf في صحيح mسلم ah في صaلاaة الlayl waa sugan yahay qisadii dheereed ee cوف بن mلك الأشجعiya غayrkiina way sugan tahay nabigu aليه الصلaة وaسلام habeenkii aلcمrاan iyo suurka u akrinayay sunankay ku sugan tahay iyo نawaafisha macno munaasib u ahna waa jiraayo sunanka nawaafishana way dheerayn bay munaasib u yihiin faraaidka gaar ahaan imaam buu nabigu ahay alayh salaatu wasalaam isagaa dadka tukan jiray gaabin baa munaasab u ah marka inaad aayadda soo marta duca iska gashana way ku dheeraynaysaa dadki saas darteed nabigoo faradka ku sameeyey maanan arag ayib siyaaqa madhabku faradka xataa waa lagu samayn jaryan cala alqaacidati wey markaynu soo maraynay salaatu nawaafil qaacidadaan soo sheegnay maxay ahayd maa habata fi fardi habata fi nafli ila bidaliilin wamaa habata fi nafli habata fi lfardi ila bidaliilin qaacidada waa qaacida fuqahadeenu iyo xanaabilada iyo fuqaha badan ay qabaan saas darteed waxay leeyihin nabiga hadday fii salaati leyli wanafli kaga sugnaatay salaaduhuna asalkoodu bay isku mid ahaayeen qiraaaduna ay wada mashruuc tahay tanna wuu ducaysan karaa walaa xaraja oo dadkii hore ku garan maayo wax fi faraaidi in lagu ducaysto raxmada marka lasoo mariyo cadaabka la ducaysto lamaga galo cudamadii hore wax diiday ku garan maayo laakiin mucaasiriinta qaar baa oo xoogay qaylo iyo dood geliyey waliman tajadada lahu nicmatun qofkay nicmo kusoo cusboonaato nicmo cusub ilaahay siiya daahiratun oo muuqata aw indafacad canhu ay ka reebtoonaato kaga doonto canhu isaga niqmatun daahiratun musiibe iyo imtixaan muuqda wa minhu waxaa kamida ru'yatu mubtalan qof la imtixaanay bimacsiyatin lagu imtixaanay inaad aragto aw maradin jiriya xanuune an yasjuda inuu u sujuudaa u banaan shukran lilaahi tacaala ilaahay isagoo ugu shukrinaya wuxuu kuleeyahay leeyahay mas'aladan qofkii nicmo daahira ilaahay siiyo ama niqmo iyo musiibo muuqata cudur iyo xanuun iyo abaar iyo cabsiya ilaahay ka qaado sujuudu shukri ilaahayna u sujuudaa laga doonayaa waxaa kamid a nicamka inaad qof xanuun haya aragto ilaahay xanuunkaa kaa qaaday adiga uusan kugu ridin ama qof dunuub iyo macaasi iyo daroogo iyo jin iyo jaan ku jira aada aragto ilaahay adiga kaa badbaadiyey waa nicmo weyn wey nicmadaasi ama diin ha noqoto weeye ama adduunye ha noqoto shukran lilahi inaad u sujuudaaye wax loo baahan yahay wey nabigeena alayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan in xadiid abi bakrata radia allahu canhu wa imaam abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja warinayaanu asaxay xasana inuu la yihi nabigu kaana idaa ataahu amru yasuru bihi kara saajidan hadduu arrinuu ku farxa ay u timaado nabigu waa sujuudi jiray alayh salaatu wasalaam waxaa kamida nabiga in cali bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu yaman marka uu u diray bara uu usoo qoray waraaquu ku cadaynaya qabaa'il yaman ahaayo inay islaameen markuu nabigu aqriyay qabaa'ilka inay islaameen kara saajidan sujuud buu la dhacay imaam bayhaqiyana waa taصxiixinayaan sheekh naasirna waa iqraarinaya taصiixa fi riwaay اlhalili raximah اllahu taعaala waxaana u halkaa ku sheegayaa inay mutawaatir can salafi tahay qofka ilaahay niqmo ka qaada musiibo ama nicmo siiyo inuu sujuudu shukri la dhaco markuu xadiidkaa takriijinayo fi riwaay اhalil aan moodayey inuu ku sheegayey halkaa waxaad ka garatay arrintaasi waa sugan tahay nicmo qofka ilaahay siiyo inuu ugu sujuudo ayib ru'yatu mubtalan bimacصiyatin aw maradin duco waaridaa jirto nabiga kaga sugan taa in la akriyo qof imtixaanan markaad aragta nin ay kaa qaaday alxamdu lilaahi اladii caafaanii ama btalaaka bihi wafadalanii calىa kaiiri miman khalaqa tafdiila sunadaasaa soo aroortay laakiin labada qof way kala duwan yihiin qofka xanuunku ku dhacay de wax isagu awooda ma aha salkiisiina ma aha saas darteed qofka sharcan kuma eedaysna muxuu xanuunka iyo jiradan kuugu dhacday qofka laakiin dembiga iyo daroogada iyo qurunka iyo xaaraanta ku jira de waa falu dembi oos isagu samaynayo wey wa yukfiiha wuu qarinayaa marka tawbada shukriga iyo mahadnaqaas ilaa lifaasiqin ma ahane fayudhiruhaa waa u muujinayaa liyartadica inuu ka haro in lam yakaf dararan haduusan dhib ka baqin qofka xanuunsan waad ka qarin waayo shukriga ilaahay aad ku mahadinaysa isaga way sii xanuujin qofka dembiga ku jirana waad u muujin ilaahay baan ugu shukrinayaa waxaagaas daroogiistaha ee qaadka dul fadhiya ee qaatilka inuusan iga dhigin m riba cunaha waxaan ku jira ilahaygaan iga baan ku mahdinayaa bal inuu in hadhibsado waa la rabaa ilaahay baa lagu sujuuday adoo kale inaan la noqon inuu dhibsado waaba la rabaaba dhibsigaa inay calooshiisi iyo qalbigiisa yar gubto wuxun iska dayaa laga rabaa laakin waa goorma in lam yakaf dararan dhibadaadan ka baqaynin hadduuba lafahaaga madaxa kugu dhuftan haddayna jirin cabsi ah abuba lafahaaga wax kuu yeelaa samee tus haddii ay jirto cabsi ah lafahaaga in wax kuu yeelana hadii ilaahay ku shukri oo qarso banaankana ayna soo dhigin nin waxaaba jira de haddaad saa u sujuuddo qorigiisuu garabka ku wataa haddaaba sujuud u dhacdo oo ilaahay kan oo kale aan iga dhigin aad dhahdo uu shan kugu dhufto maxaa faaida annagu waa naba isaga dhigdhigaya u ku yidhaahdo nin suufi ihi nin taba ilahay kaa aqbali maayo intuu yihi soomuna dilin oo boqol kagama dhigin sagaal iyo sagaashankii hore uu soo dilay ninkan haddii aad darar iyo dhib ka baqayso shukrigaaga iyo ilaahay subxaana watacaala u qarso haddaadan ka baqayninna u muujiso ha gubto qalbigiisa ha gubto ilaahaygii kaasoo kale aan kaa dhigin taa waxaan laga yaabaa inay waxuun ku reebto uu yidhaha wallahi nin meel xun baad ku jirtaay isdaba qabo innaga soomaalidu mushkilad baynu leenahay mushkiladiina hadda dalkii aan lahayn bay saamaysay ninka soomaalida dembiga ku jira salaatiga markaa aragto shaydaan baa naa qaalib noqday iisoo duceey bu kuleeyahy adaba wixii u arkaa u kusii jira iisoo duceey bu kuleeyahy maanaa qalabkii waa garanayaa idaadadii iyo doonitaanki iyo kaharitaanki iska dayn lahaana ma hayo inuu qaldan yahay waa arkaa inay meel xun ku socdo wuu arkaa inayna fiicnayn waa garanayaa inaad ka saxsantaho waxay u sheegaysa daddiitana waa garanayaa laakiin ma diyaarsanoo allaha allaha na soo hanuuniyo iisoo duceehu keliyahay lakin ma diyaarsano inti kale wadankaynu lahayn waa sidii banaankan haddaan fadhiisano wixii wanaagsanaa wadanku ku hagaagi lahaa nin walba cashir wuxuu ku siin aan aan qiimo badan laakiin hala fuliyo markii la yidhaahdo fulintii looma socdo nafs walku mushkila wey mushkiladii halkan ahayd uu garanayaa dambi inay lakin u daayo ma socdo dantii waa la wada garanayaa in qadyaalada la iska daayo in diintii loo soo noqdo in la isku duubnaado inay danteenu saa ku jirto in waxaasoo dhan xun yahay wayna wada garan soo nin kastaba dantan waxay ku jirtaa cashir dheer buu bixin laakiin haddana waxa wax qasaya waa isla isagii bu yii waxa wax walaaqaya waa isagii waxa wanaagu ka soconaya waa isagii marka waxaa lagaa rabaa qofka saas oo kaleeta inaad ku xanuujiso ku gubtaa dhib ma laha wahiya sujuudu shukrigu ka sajdati tilaawati sujuudu tilaawahay la xugun tahay khaarija salaati salaada banaankeeda niyadii takbiirtii tasliimtii qibladii tahaaradii so sujuudun ma axkaamtii iyo daliilkan tii hore kusiinay kusiiyadana watabtulu salaatu way burtaa bificlihaa haddii lagu dhex sameeyana salaadii way burtaa walow khadaca fataqaraba lilaahi bisajdati munfaridati bilaa sababin xaruma ayib laba sujuudood baynu soo marnay sujuudu tilaawa sabab bay leedahay oo qiraaa quraan ama istimaacaad sama samaacaad maqashay wey sujuudna waa sujuud sabab kala lahoo shukriyaho nicmo daahirood heshay iyo musiibo daahiroo lagaa qaaday wey ama ilaahay ka kuga barbaalmariyey waxaan labadaa midna ahayn ma iska sujuudi karaa halkaa wey masalada aynu marayna hadda wuxuu le walaw khadaca hadduu iska tawaaduco khushuucun qalbigiisa kusoo degto ko fataqaraba lilaahi ugu dhawaaday bisajdatin sujuud nicmo daahiriya nicmo daahira ma taal tilaawana ma taal halkaadoo iska joogun bay kugu soo dhacday cabsida ilaah iyo khushuuc baa kugu soo degtay maxaa ilaahay lagu caabudaay ugu fiican baa tiri wallahi sujuud baa xasuusatay dhag baad ka siisay sujuud bilaa sababin sabab la-aan ah, sabab tilaawona ma laha sababu shukrina ma laha xaruma xaraam ima banaan sujuud waa inay sabab leedahay haddii kale halkaasaan iska fadhiisan waan iska wardi waxoogay markaan joogo hal sujuud aan iskaga dhufan labao kale maxa sujuuddii baa hadda laygu haystaa haddaad tidhaahdo oo sujuuddii baa laii diidan yahay oo tiraado wadaadadii maanta waxay keeneen maba sujuudi kartaan bay dadka sa haddaad tidhaahdaan waxaan leenahay sujuudu waa sharci sharciguna wax walbaba qaaciide iyo daabit iyo sabab buu dejiyey intay wixii sharciga waafaqsan tahayna waa sharci markay khilaaftana waa jeebkaaga adiga jeebkaaga wey jeebkaaga waxaad ka keentay meeshaad la aadina adigay kuu taallaa oo maxaa loo diiday haddaad leedahayna horaan usoo sheegnayo salaada subax haddaad afar ka dhigto oo tidaada laba dheeraada maxay tiini maxaan biyo laba haddaan ku daray haddaad tidhaahdo waxaa hugdhihii looguma talagelin sujuudda iyo rukuucda haddaad qur-aan albaqara qabsato oo lagu yidhahda dembi baad gashay oo ma qur-aan baan ku dambaabay haa qur-aan baad ku dambaabi sababtoo sujuudda iyo rukuucda waa laga reebay dadka looguma talagelin salaadii markaad gasho horta wax lagu hadlo shahaadateynka ka fadli badan miyaa jira haddaad tirahdo shahaadada kelimadu tawxiidkaan ku geli ma laga aqbali haddaad tirahdo laakin wariyaa tawxiidkii bay diidan yihiin ogo tawxiid baan salaad xataa xidi karin adaa qalqada <laughs> wax walba sharcigu sida ugu talagalay u qaado ha u qaadani sujuud in lagu diidan yahay waxaa lagu yihi dariiqeedii mari walow khadaca haddii uunu khushuuco fataqaraba lilaahi bisajdatin ugu dhawaado munfaridatin keligeeda bilaa sababin sabab la-aan xaruma xaaraan bay ka tahay uma banaana wa xukmu sujuudi tilaawati sujuudda tilaawada xukunkeedu xukmu salaati nafli salaad sunna ay la xugun tahay fi lqiblati wاahaarati wاsatri awrada la asturo iyo ahaaradii iyo qiblada loo jeedsado sida salaad sunaa ula dhaqan haddaad muqiim tahay iyo haddaad musaafir gaadiid saaran tahay fa inamaa tuwallu fatama wajhullaahi iyo lagu ogolaa taasay la mid tahay halkaa hal mas'alo bousan sheegin mualifku raximah llahu tacaala masaladaa waxaa weeye sujuudda maxaa la akriyaya ayb aniga sujuudi tilaawadi akriyay waanaan sujuuday maxaan ku akriyaa waxaa kaloo labaad sujuudu shukriga akriyay samana samayada shukriga akriyay laakiin maxaan akriyaa horta wax nas oo gaara ah, oo amar ah oo waxaas iyo waxaas aqriya kusoo arooray ma jiro sujuudu shukriguna waa tawbo asalkeedu istikfaar iyo xamdi iyo shukri ilaahay in lala yimaada asala laakiin sujuudu tilaawada waxaa soo arooray wax kamid ah waxyaabaha in la aqriya ay fiican tahay xadiid ibn cabaas laga wariyey oo culimo badan ay tasiixiyeen ayaa wuxuu sheegayaa nabiga sala allahu alayh wasalam nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahay ow xalay waan riyooday waxaan ku riyooday anigoo suuraddaa aqriyey oo geed agtayda ay ku sujuuday oo geedkiioo duca aqrinaya aan maqlay ducadii buu ninkii akriyey ibn cabas wuxuu le maalinkii dambe waxaan aragnay <clears throat> nabigoo sujuuday sujuudu tilaawa oo ducadii ninkii sheegaya akrinaya tii ninku sheegay akrinaya oo <clears throat> oh, allahuma اktub lii biha cindaka ajra wajcalhaa lii cindaka dukra وتqبلha miنيi كamا تqبلta miن cabdika dawuda twbata وscة سajdata ilaah wagtaana ajir igaga qor agtaadana kay igaga dhig waxaadna iga aqbashaa sidii daawud sujuudiisii aad uga aqbashay intaasaan aragnay intaasoo culimadu badani ay tasixinayaan markaan saa ku ihaahdo qayb baale ma asixin oo faraqa ku dhegan oo haysata intaa weeye intaa arkay sujuudihii hor haddii looga qiyaasana kalena tasbiixdu waarid mashruucay noqon inta kalena duca iyo dikri iyo wixii la akrisanayo ayaa la akrisanayaa intaasaa waxaynu kaga baxaynaa abwaabu sujuud oo dhan sujuudu sahwi sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri iyo wixii ka baxsanaayoo laga xaaraantinimeeyey waxaa kasii horreeyey sujuudu salaad aynu soo marnay caw halkaasaan ku daynanaa iyo salaat ljamaaca وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك